alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu cla muxamadi wcla aali muxamed wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan clayna wاkfir lana waliwaalidina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jiray tafsiiru suurati ali cimraan baynu ku soo jiray waxaynu ka bilaabaynaa aayadda boqol iyo toban ee min suurati aali cimraan qaala allahu tacaala kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas kuntum waxaa ahaydeen khayra ummatin ummadta ugu khayrka badan baa ahaydeen ummaddaasoo ukhrijat loo soo bixiyey linnaasi dadka loo soo saaray si ay u anfacaan talu maxay ku noqdeen khayra alumam ta'muruuna bilmacruufi waxaa amraysaan oo dadka faraysaan wanaagga wa tanhawna waxaa reebaysaan oo dadka u diidaysaan canilmunkari xumaanta wa tu'minuuna waxaa rumaynaysaan billaahi allah baa rumaynaysaan walow aamana ahlulkitaabi lakaana khayran lahum walow aamana hadday rumayn lahaayeen ahlulkitaabi ahlukitaabku lakaana wuxuu ahaan lahaa ay huwa iimaanku khayran lahu mid khayr u leh buu ahaan lahaa oo wanaag u leh minhum almu'minuuna minhum waxaa ka mid ahaaday ahlu kitaabka almu'minuuna qaar iimaanlebaa ka mid ahaaday wa akfaruhum alfaasiquun badankooduna faasiqiin weeye taacada ilaahay ka baxay lan yaduruukum ilaa adaa lan yaduruukum idin dhibi maayaan dhibaato weyn ilaa adan dhib yar oo khafiifa mooyaane dhib weyn idin gaarsiin maayaan adaaga waxaa loo isticmaalaa dhibta aan weynayn sida cayda iyo aflagaadada iyo waxyaalaha la midka ah yacnii darar baaliga idin markaa idinma dhibayaan wa in yuqaatiluukum hadday idinla diriraan oo idinla dagaalamaan yuwalluukum waxay idiin jeedinayaan aladbaara ee dhabarraday idiin jeedinayaanoo way idinka yaacayaan yacnii dabada idiin sheedinayaan duburka waxa looga cabbiray tashniic la fool xumaynaayo ayaa laga cabbiray umma laa yunsaruun intaa dabadeedna looma gargaarayo xaalnaba xaalay idinla diriraan iyo xaalan idinla diririn marnaba loo gargaari maayo duribat calayhim adillatu aynamaa suqifuu duribat calayhim korkooda waxaa laga yeelay adillatu dulli baa laga yeelay xaalad dulli ah baa laga yeelay aynamaa suqifuu meel kastoo laga helaba gulibuu wadalluu waa laga qaalib noqonayaa laga gacan sarraynayaa waana dulloobayaan waxaa daalli u ah jawaabu shardiga hadalka hormaray duribat calayhim udilla ilaa bixablin min allaahi wa xablin min annaas markaa dillada iyo dilka ka bixi maayaanoo laa najaata lahum wax nabadgelyo uma sugnaan ilaa bixablin xaal axwaasha ka mida markaa wax nabadgelyu uma sugnaan ilaa muctasimiina ama mutamasikiina bixablin xaalay haystaan oo ku dheggan yihiin mooyaane xadhig xadhiggaasoo minallaahi xagga allah ka ahaaday oo allaha cahdigiisa iyo ballankiisa ay ilaaliyaan oo iimaan la yimaadaan oo islaamaan wa xablin min annaas aw xablin min annaas ama xadhig xagga dadka ah xaalay haystaan mooyaane xaalad kale wax nabadgeliy uma sugnaan markaana waa ammaan iyo cahd iyo dimme inay leeyihiin oo ama ay kiristaan ku hoos nool yihiin oo magansanayaan ama ay markaa ku hoos nool yihiin muslimiinta oo ay ahlu dimme yihiin wabaau bigadabin min allah wabaa'uu waa noqdeen bigadabin xaalay cadho ku dheehan yihiin bay noqdeen ama biqadabin cadhay la noqdeen min allaahi cadhadaasoo xagga allah ka ahaatay oo allah u cadhoonaayo ay yihiin yacnii qaar loo cadhooday ay yihiin maqduubun calayhim wa duribat calayhim almaskana korkooda waxa laga yeelay almaskanatu miskiinnimaa laga yeelay waxaa loo jeedaa faqri ayaa laga yeelay oo yuhuudi kastaaba wuxuu ka baqayaa hadduu dadka ugu xoolo badan yahay xagga qalbigay caydh ka yihiinoo wuxuu markaa yuhuudi kastaa ka baqayaa gaajo naftu inay uga baxdo ayuu markaa ka baqayaa hadduu yahay markaa dadka ka ugu haynta badan ee ugu xoolaha badan yacni faqrigu ayaa markaa weeye goradda loo sudhay oo qalbiga ay caydh ka yihiin dalika biannahum kaanuu yakfuruuna biaayaati illahi wayaqtuluuna alanbiyaaa bikayri xaqa dalika madkuurkaa la soo sheegay oo korkooda markaa in markaa dulli iyo faqriba laga yeelay cadho ilaahayna ay la noqdeen waxay ku dhacday sababta inay iyagu ahaayeen yakfuruuna qaar ka gaaloobaya oo ka kufrinaya bi biaayaatiillaahi aayadaha ilaahay qaar ka gaaloobaya inay yihiin aawadeed bay ku dhacdo ba'daa saabiyaa wayaqtuluunaya inay ahaadeen qaar laaya al alambiyaaa nebiyada qaar laaya inay ahaayeen bikayri xaqin waxay nebiyada layn jireen xaal ay ku dheehan yihiin xaqdarro ay ku dheehan yihiin iyagu kuwan wax laynayaa ee yuhuudda ahi xaal ay xaqdarro ku dheehan yihiin bay nebiyada markaa layn jireen waxaa laakiin looga cabbiray marka wayaqtuluuna markaysagaa mudaarica looga cabbiray ila waxa weeye wakhtiga qur-aanku soo degayo nebi ay dileen markaa ma jiree inay markaa waxa weeye waa xikaayatulxaali almaadiya xaaladii hore u tagtay baa waxaa looga qisoonayaa sidii wax hadda joogo dhacaya taana waxaa laga tilmaamayaa hadday awoodi kari lahaayeen nebi maxamedna inay dili lahaayeen waana isku dayeen wakhtiyada qaarkood inay dilaan way isku dayeen dalika bima casaw wa kaanuu yactaduun daalika madkuurka la soo sheego aayaadka ilaahay inay ka gaaloobeen ahaatay iyo inay nebiyada markaa laynayeen bimaa casaw bisababi cisyaanihim waxay ku dhacday cisyaankoodii daraaddii ay ilaahay caasiyeen aawadeed bay ku dhacday wa kaanuu yactaduun iyo ahaanshahooday ahaadeen qaar xadgudbay aawadeed bay ku dhacday oo daalika ismu ishaaraha dambe loo celiyo in laga tilmaamayo madkuur loo celiyo madkuurkaasoo ah kufriga aayaadka ilaahay laga kufrinaayo iyo nebiyada laynta la laynaayo loo celiyo weji labaadna waa jiraa oo waa in la yidhaahdo marjaca marka waxa weeye mushaarkee la tilmaamaya inuu yahay kii hore uun la tilmaamayo oo daalikadii hore markaa macnihii lagu ishaaray oo lagu tilmaamay oo ah markaa korkooda in dulli laga yeelay korkooda cadho ilaahayna ku dhacday isla kii in la tilmaamayo oo laynoo sheegayo labadaba inay taasi sabab u tahay oo la sheegayo in markaa cadhada ilaahay ee ku dhacday allahu cadhooday iyo dulliga korkooda laga yeelay yacni inay saab u tahay aayaadka ilahay inay ka kufrinayaan iyo nebiyada inay laynayaan iyo inay allaha caasiyayaan xadgudbayaanna inay markaa sabab u tahay oo cisyaanka ictidaaga laga soo qaado in laga tilmaamayo kufriga aayaadka ilaahay ay ka kufriyeen iyo laynta nebiyada ay laynayeen waana wejiga uu maraayo mufasirku markaa uu marayo jalaaldiin asuyuuti uu marayo markuu leeyahay waa ta'kiid wuxuu ka tilmaamayaa labada marka waxa weeye ismu ishaaro inay isku meel u noqonayaan oo marna waxa weeye markaa saabtii laynoogu tilmaamay kufriga iyo nebiyolaynta inay tahay marna laynoogu tilmaamay cisyaanka iyo xadgudubka inay tahay isla midna looga jeedo waayo cisyaanka ugu weyni iyo xadgudubka ugu weyni waa in nebiyada la laayo aayaadka ilaahayna laga kufriyo laakiin wejiga ka fiicani waxay tahay waa in la yidhaahdo ta horena waa cilladii oo waa saabtii ta kalena waa cilat lcilla yacni marka waxaa weeye ta'kiid marka maahae waa tacsiis aayadda hore allah wuxuu inoo sheegay ummaddan ummatu muxamed ummatulijaaba ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam rumaysay ee raacday inay tahay ummadta ugu khayrka badan inay tahay ummadahoo dhan ummaddan baa ugu khayr badnayd aayaddanna nas bay ku taho waa ku caddahay wa kadalika axaadiista nebiguna sala allahu alayh wasalam waa sheegeen nabigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi xadiiskii mucaawiyat bnu xaydat alqushayri ee imaam axmed wakhayruhu ay soo wariyeen waxa uu yidhi antum tuwafuuna sabciina ummatan antum khayruha wa akramuha cala allah waxaad dhammaystiraysaan toddobaatan ummadood baa tii toddobaatanaad tihiin sagaal iyo lixdan ummadood baa idinka horreeyey tii toddobaatanaad baa dhammaystiraysana toddobaatan ku tihiin antum khayruhaa wa akramuhaa cala allah idinkaa ugu khayr badan toddobaatankaa ummadood allah agtiisana idinkaa yani markaa ugu sharaf badan antum khayruhaa wa akramuhaa cala allah marka xadiiska iyo qur'aankuba waa tilmaamayaan ummatu muxamed inay tahay khayruulumam ummaddaa ummadaha ugu khayrka badan waana ummadda jannada ugu badan weeye oo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay inay markaa ummaddiisu noqon doonto inuu rajaynaayo inay noqoto ahlu jannaha jannada gelaya saddex dalool marka loo qaybiyo dalool inay noqonayso markaasay saxaabadii aad u farxeen markii hore wuxuu sheegay rubuc markaasay aad u farxeen markaasuu haddana wuxuu sheegay dalool inay noqoto inuu rajaynaayo markaasay haddana aad u farxeen markaasuu yidhi waxaan rajaynayaa inaad noqoto nisfa ahlijanna ahlu jannaha marka la kala baro nus inaad noqotaan xadiiskaasi isagu saxiixiyadu ku sugan yihi kala barh buu xadiiskaasi tilmaamaya ummadaha kaleoo dhan iyo ummatu muxammad inay nusow nus noqonayaan si ay inuu rajaynaayo fadiiladii waa loo kordhiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo bushaaradii axaadiista qaar baa ku soo aroortay oo sunannada qaarkood iyo masaaniidda qaar ay soo wariyeen oo tilmaamaysa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu sheegay yacnii dadka jannada gelaya inay markaa saddex dalool marka loo qaybiyo laba dalool inay noqonayaan ummatu muxamed daloolka saddexaad suluska soo hadhay ummadaha kaleo dhan oo la ysku daray inuu isku noqonayo xadiis kaloo la macnaa ah oo tacbiirku ka duwan yahay wuxuu sheegayaa dadka jannada gelaya inay yihiin boqol iyo labaatan saf saf walba cadadku yahay allaahum baa garanaya boqol iyo labaatankaa saf siddeetan saf waa ummatu muxammad afartan safna waa ummadaha kaleo dhan oo laysku daray baa isku noqonaya afartan saf waa suluskii iyo sulusaankii weeyi ya waa dalool iyo laba dalool marka cidda jannada gelaysaa ummatu muxamed baa ugu badan marka waa khayru lumam weeye waa ummaddii ummadaha ugu khayrka badnayd nebigeeduna waa nebigii nebiyada ugu khayrka badnaa ana sayidu waladi aadama walaa fakhra waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam aadam wuxuu dhalay anaa ugu mudan buu yidhi wuxuu kaloo yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ana sayidu nnaasi yowma alqiyaama dadka anaa ugu mudan maalinta qiyaame axaadiistaasi saxiixiyaday ku sugan tahay xadiiska hore ana sayidu waladi aadama waxaa loo fahmi karaa aadam in laga reebay laakiin ahlucilmigu waxay yidhaahdeen yacni markaa dadkoo dhan buu nebigu sayid u yahay laakiin maadaama uu aadam yahay abulbashar ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ta'aduban uu ka edabsanayo ayaanu isaga markaa sheegin aanu hadalka ku soo darin laakiin yacni waxa weeye dhammaan dadkoo dhan buu ka khayr badan yahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam xadiiska kalena waa caddaynayaa ana sayidu nnaasi yowma alqiyaama inuu sidaa yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam dadkoo dhan baan ugu mudanahay maalinta qiyaamada sidaas iyadaa markaa inuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas yacni waa ummadda ugu khayrka badan ee dadka loo soo bixiyey bimacnaa waxa weeye waa anfacu nnaasi linnaas dadka waa kuwa ugu nafciga badan ee ugu waxtarka badan oo siday dadka u anfacayaan na ay ugu badan tahay daat ahaantoodana u khayrka badan waxaa lagu sifeeyey inay wanaagga dadka farayaan xumaantana ka reebayaan allahna rumaynayaan waxaa la ogsoon yahay yacni diinka waxa ugu fadli badan iimaanka hadda ma aragtaa iimaankii waa la dambaysiiyey oo dib baa laga sheegay laakiin wanaagga dadka in la faro xumaantana laga reebaa la hormariyey ma aha in wanaagga dadka in la faraa xumaantana laga reebaa inay ka fadli badan tahay iimaanka maaha laakiin waa tambiih laynagu baraarujinaayo in lagu dadaalo dadka wanaagga in la faro xumaantana laga reebo wa ilaa waxaa fadli badan iimaanka ayaa fadli badan iimaanka ayaa fadli badan wanaagga dadka in la faro xumaantana laga reebo waxba tari maysa hadday iimaanka ka tahayna asalka wax ku asaxayaana ku binaysmayaan ee asaaska ahi waa iimaanka weeyi allah wuxuu yidhi walow aamana ahlulkitaabi lakaana khayran lahum ahlu kitaabka haddu ay rumayn lahaayeen iimaanka ayaa khayr u lahaan lahaa ismu tafdiili huna laysa calaa baabih looma jeedo iimaanka yacni ayaa uga khayr badnaan lahaa xaaladday ku sugan yihiin oo tafdiil loo laqbayn maayo ismu tafdiilku waa maxay waa shay tilmaamaya laba shay inay wadaagaan waxa lagu kala fadilaayo ha yeeshe mid dheeraad ku leeyihiin haddii laha fulaanu aclamu min fulaan hebel hebel waa ka cilmi badan yahay yacni fulaanu aghnaa min fulaan hebel hebel waa ka hanisan yahay yacni cilmiga iyo haninimada way wadaagaan baa laga tilmaamayaa fulaanu aclamu min fulaan hebel hebel waa ka cilmi badan yahay cilmigu labadaba waa wadaagaan ha yeeshe labaduba iyagoo cilmigu u sugnaaday baa mid dheeraad ku leeyahay oo ka kale ka sii cilmi badan yahay fulaanu aghnaa min fulaan hebel hebel waa ka haninimo badan yahay aslu hina way wadaagaan baa laga tilmaamayaa asaalatan laakiin dheeraad bay ku kala leeyihiin oo kaasaa markaa dheeraad sii leh oo sii qaninimo badan asalka sida loo isticmaalaa saas weeye laakiin wakhtiyada qaarkood baan loo isticmaalin tafdiilka baabkiisii oo la yidhahda ismu tafdiili huna laysa calaa baabi ismu tafdiilku hadda baabkiisii ma aha oo yacni sidii asal ahaan loo isticmaali jiray loogama jeedee waxaa laga tilmaamayaa mujaradulwasfi baa laga tilmaamayaa waxaa looga jeedaa yacni isagaa markaa cilmi leh ka kale cilmi ma leh ama isagaa haninimo leh ka kale haniinimo ma leh ama kaasaa arrinkaasaa khayr leh ka kale khayr ma leh macnahaasaa laga tilmaamaya macnaha ayaa laga tilmaamaya culammada qaarkood oo tafdiilka sideeda u maray waa jiraan laakiin waxay yidhahaan calaa sabiili tahakum baa looga jeedaayo ama calaa sabiili tanazul ayaa looga jeedaa yacni haddaa u qabtaan waxaa ku sugantihin inay khayr tahay ahlu war iimaankaa idinka khayr badan waxaa ku sugan tihiin fardan wa taqdiiran haddii laga soo qaado waxaa ku sugan tihiin inay khayr tahay haddiiba sidaa laga soo qaado war iimaankaa idinka khayr badan yacni markaa noocaasna culammada qaarkood waa mareen laakiin sida hore culammadu u badiyaan awdaxna ah waxaa ka qaar mu'miniina ka laakiin badankoodu waa faasiqiin weeye taacada ilaahay ka baxay fisqigan waxa loo jeedaa fisqigii dhammayska tirnaa gaalnimada ahaa waayo fisqigu wuxuu noqdaa fisqi kaamila oo gaalnimo la macno ah ilaa ibliisa kaana min aljinni fafasaqa can amri rabbih fisqigii dhammayska tirnaa baa loo jeedaa gaalnimada ah taacada ilaahay buu kulliyan uga baxo waa gaaloobay wa fisqu kufrin ya wa fisqun fawqa fisqin marka halkanna waa aktaruhum alfaasiquun iimaankii baa muqaabil looga dhigay marka fisqigana kii dhammayska tirnaa baa looga jeedaayo waa faasiqiin taacada ilaahay kulliyan uga baxay oo gaala ah ayaa laga tilmaamaya halkaana waxaa laga qaadanayaa intooda mu'miniintii inay yar yihiin baa laga qaadanayaa intooda mu'miniinta ahi inaynay badnayna yar yihiin ayaa laga qaadanayaa lan yaduruukum ilaa ada idinman markaa dhibaataynayaan lur yar oo dhibaato yar oo aflagaadda iyo cay iyo wax la mida ah mooyaane yacni waxba wayn idin yeeli maayaan hadday idinla diriraanna yacni way idinka yaacayaan yacni markaa idinlama dagaalami karaanoo dagaalkiinna uma sugnaan karaan kadibna markaa looma gargaarayo wax nasriya heli maayaan wax nasriya ma helayaan marka waxaa loo ballanqaaday inay ahlu iimaanku guulaysanayaan oo haddii laha sooto wakhtiyada qaarkood laga guulaysto waxaa la odhanayaa yacnii shardigii baa markaysaga wax u dhinmeen oo mukhaalafaadka iyo cisyaanka iyo fisqiga iyo xumaanta lala imanayo ayaa nooc jaba sababaya nooc jaba ayuu sababayaa saynu ku arki doonnaba ghaswatu uxud aynu ku arki doonno marka taas ah, ayaa sababaya in tansuru allaha yansurkum shardaadee ku xidhan haddaa allah u nusraysaan oo u gargaartaan allah waa idiin nusraynaya waa idiin gargaaraya nasriga allah loo nusraynayana loogama jeedo keliya dagaalka lala dagaalamayo gaaladoo lala jihaadaye shareecada in lagu toosnaadaa ka mida oo cisyaanka iyo fisqigu jab buu saabaa wa jucila dillatu wasagaaru calaa man khaalafa amrii waatuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u yihi dulliga yacni waxaa laga yeelay cidda amarkayga khilaafta ayaa laga yeelay sidaas yadaa waa ka yidhi marka waxa weeye cisyaanka lala yimaadaa yacni markaa jab buu sababayaa siduu marka waxa weeye maalintii yowmu xunayn yacni markay icjaab la yimaadeen oo iscajabiyeen mu'miniinta qaarkood ama muslimiintii qaarkood ay iscajabiyeen dee nooc jabaa ka yimi markay nooc isyaan iyo iskhilaafa la yimaadeen muslimiinta qaarkood waxa markaa ka yimi jabba ayaa ka yimi marka waxaa weeye yacni marka haddii shareecadii lagu quman yaho lagu toosan yahay nasrigii waa la helayaa laakiin haddii markaysaga sharcigii aan lagu qumanayn ee xumaan iyo cisyaan lala imanaayo waxay sababaysaa taasi markaysaga markaa jabbay markaa sababaysaa yacni iyadoo nasrigiu ilaahay ballanqaaday meel la odhan maayo oo waxa weeye wuxuu u baaqday sabab la garanayo ayuu markaa u baaqday yacni ibtilaana waa jiraan allah wuxuu inoo sheegayaa korkooda in laga yeelay dulli oo gaalada ama ahlu kitaabka khaas ahaan yuhuudda korkooda dulli baa laga yeelay meel kastay joogaanba way dullaysan yihiin xadhig xagga allah ahaaday oo iimaan inay la yimaadaan iyo xadhig xagga dadka ah, ka ahaaday oo markaa cid inay magan u yihiin mooyaane yacni dulligaa ka bixi maayaan dulligaa kama baxayaan waxaanay markaa la noqdeen cadho ilaahay bay markaa la noqdeen korkoodana waxaa laga yeelay miskiinnimaa laga yeelay almaskana waxay yidhaahdeen culammadu waa faqriga ayaa laga tilmaamaya culammada qaarkood oo dulliga ku fasirayna waa jiraan oo dulliga laftiisa yacni ku fasiray maskanada marka faqriga lagu fasiro waxaa la isweydiin karaa yuhuuddu nimanka adduunyada ugu xoolaha badan markaa weeye tobanka nin ee adduunyada marka waxaa weeye ugu lacagta badan ee ugu xoolaha badan yani qayb badan bay ka yihiin yani cumuum ahaanna marka la eego yacni markaa dadka aadka u xoolaha badan ayay marka ka mid yihiin marka yuhuuddu marka waxa weeye miskiinnimada ama faqriga maxaa looga jeedaa culammadu waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa xagga qalbiga inay caydh ka yihiin waatuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laysa alghinaa can kasrati alcarad inama alghinaa hina nafs yacni marka haninimadu ma aha yani markaa xoolaha iyo haynta markaysaga qofku inay fara badan tahay haninimada marka nafciga badan ma aha yani qofku inuu xoolo badan yaho hanti badan yahay oo maal badan yahay mood iyo noolba iyo maguuraanba inuu marka waxa weeye isagu markaa hayn badan yahay ma aha haninimada markaysaga wanaagsan ee marka fiican ee markaa mudan ee markaa fadliga badan yani marka waxa ma aha inama alghina hina nafsi haninimada fadilan ee wanaagsani waa khaninimada naftu inay hodan tahay oo qanaaco leedahay oo hadduu qofku hayn badan yahay oo xoolo badan yahay laakiin xagga qalbiga marka uu caydh ka yahay dee waxa weeye waxa uu hayaa yacni waxba u tari maayaan marka yuhuuddu yacni markaa faqrigii qalbiga ku sugan qalbigay cayr ka yihiin maadaama nebigu yihi laysa alghinaa can kasrati alcarad inama alghinaa hina nafsi waxaad garanaysaa yacni mafhuum mukhaalafahana wa inama alfaqru faqru nafsi yani markaa caydhuna inay tahay caydha nafta ay caydha tahay oo ay qanaaco ka maran tahay inay markaa taa tahay culammada qaarkood markay sheegayaan aayaddan oo kale ay fasirayaan mufasiriinta qaar waxay yidhaahdeen dulliga goradda loo suday marka waxa weeye yuhuudda waxaa laga garanayaa weligood inaan markaysaga waxaan yani boqor iyo yani markaa madaxweyne toona aanu ka soo bixin oo ay markaa yihiinun cid cid ku hoos nool ama gaalaha ku hoos noolaadaan ama muslimiin ku hoos noolaadaanbe mufasiriinta qaarkood baa arrinkaas sii dhaafiyey halkaasoo markaasaa waxay dhahaan weligoodna sidaa ka bixi maayaan ilaa yowmi alqiyaama laakiin beriga dambe waxa dhacday inay gaaladii kiristaanku u sameeyeen dowlad yacni markaa gacankurimisa ay u sameeyeen oo ay markaa waxaa weeye yacni iyagu u yabyabeen yacni kuna ilaalinayaan yacni markaa mood iyo nool iyo xoolo iyo marka waxa weeye hub iyo wax walbana ay la berbertaagan yihiin yacni wax walba ay la berbertaagan yihiin taas yadaa waxa weeye gaaladii kiristaanka ayaa markaysa u ballanqaaday iyagaana u sameeyey yacni marka yurub iyo maraykan ayaa markaa waxaa berbertaagan yagaana markii horena markaysa markaa waxaan u sameeyey markii horena waxaweye heshiiska waxay ku galeen yacni markay ahayd kun eh, boqol iyo sagaashankii ayay waxay yidhaahdeen muddo konton sano ah ayaanu dowlad idinku samaynaynaa xaggaanu idinka samaynaa yacni marka meelihii baa markaa la isbarbar dhigay ma meel heblaayo ma meel heblaayo ma meel heblaayo meelo kala duduwan baa la sheegay yacni kadib waxay doorteen falastiin bay doorteen in looga sameeyo falastiin in looga sameeyo ayay doorteen oo meelihii kale may dooran markay halkaa doorteen baa waxaa la yidhi hadaba waxaad samaysaan waa inaa markaysaga meesha u hijrootaano tiiradiinna yacni markaa degganee meesha tegaysaa waa inaad farabadisaan oo muddadaa kontonka sano ah yacni waa inaa markaa halkaas yacni waxa weeye markaa aad tagtaan oo dabadegtaan yacni mar boqolee soo haajirtaa timaadaa timaadaa timaadaa qolo weliba degtaa yacni dhulkii ay iibsataan aad markaysaa waxaad degtaan aad dhisataan si waxa weeye markaa dad badan iyo kamiyo badan meesha ay ugu yeelataan yacni konton sano muddo ah ayaa mashruuca noocaasi socday markaasaa dabeedna markaa sidii ku sameeyeen siddeed iyo afartankii bay dabeedna markaysa markaa dowladdii kontonkii ku ekaa sidaasaa markaysagaa maalintaa loo dhidbay markay siddeed iyo afartankii markaa ahayd yacni markaasna waxa weeye yacni wax kastaba waa lagu daafacay waxaana marka waxaa la yidhi maadaamay tiro yar yihiin yacni markaa dad ka badan oo yacni markaa yacni ay col yihiinna ay ku dhex nool yihiin waa in la sameeyaa xagga awoodda yacni markaa yacni hubka inay ka koreeyaan sharqul awsadka waa inay ka koreeyaan oo marba waxayna haynin la siiyaa si ay marka waxa weeye ay isaga celin karaan ilaa ay gaadhsiiyeen markii dambe nukliyarin loo sameeyey yacni markaa aslixatu damaari shaamil waxay yidhaahdaan nukliyarka in loo sameeyey ilaa markaysa waxa la gaadhsiiyey oo dabeed laguma dayin markaysaga nuclear inay haystaan oo keliye waxay tahay markaysaga markaa yacni saanad iyo hub iyo markaa maal wax walba waa la barbartaagan yihiin wax walba waa la barbartaagan yihiin waxaanay doonayaan markaa sidaas inay markaysaga marka halkaas u tamkiiniyaan iyagana uma qurqursano intan markaysaga marka hadda ay haystaan yacni waagii marka waxa weeyaan hore intii ay qabsadeen yani markii dagaalkii hore siddeed iyo afartankii markaysa ay qabsadeen waxay ahayd in yar bay ahayd yani waxa weeye kumay joogin yani xuduud la'aan iyadaan xuduud loo yeelin baa xuduud la'aan baa lagu ictiraafay si maalinba intay qabsadaan loogu daro oo markaysaga dowladdoodun uga mid tahay dowladaha marka la ictiraafayo xuduud baa lagu ictiraafaa iyaga xuduud laguma ictiraafin biduuni xuduud baa lagu ictiraafa saas aawoodee maalinba intay qabsadaan waxay ugu jirtaa uun yani markaa israa'iilkay sheegayaan bay ugu jirtaa maalintii toddobiyo lixdankii markii dagaalkii dhacay waxay qabsadeen dhul badan bay markaysaga qabsadeen oo ay ka mid tahay waxaweeye siinaa ka mid tahay oo ay ka mid tahay golanhay ka tahay suuriya ka ah buuraha markaysaga golanhay yacni markaa la yidhaahdo ay markaa ka yihiin ay ka tahay falastiin markaysaga in badan oo markaysaga waxaa ka mida ah, dambana ay qabsadeen yacni kadib istiitaan bay sameeyeen dhulkii ay dejinayaan dadkii oo waxaweye dhul aynay deganaan jirin marba yani markaa lagu samaynayo in la dejiyo yani saa lagu samaynayo ilaa yowmina haadaana istidaankii waa wadaan hadda markay leeyihiin hazo markaysaa markaa ha laga raro oo markaysaga meel yani ha la geeyo markaysaga wax lagu siiyo waxay doonayaan tahjiir caama in la sameeyo meesha markaysaga laga haajiriyo laga barakiciyo marka laga barakiciyona waxa la waxa dhismayaal iyo aasaar iyo raadad ku yaalla oo dhan baa markaysaga la masaxayaa waa la baabi'inayaa dib baa markaysaga loogu jeexaya markaysaga khariidad cusub oo waxaweye wax raada si ayna meesha u yeelan khariidada cusub oo shaaracyadeedi iyo waxeedaba le dabeedna dhismayaal baa laga kicinaya sidaasaa markaysa markaa loo dejinayaa dabeedna waxay ka mid tahay markaa israa'iisha markaysa markaa yacni ayay markaa lagu darayaa yacni qaybna ile falastiin baa degan ba yani markaa hadda la yidhaahdaa yani iyadoo meeshu ardu falastiin ay wada ahayd ayaa qayb hadda la leeyahay waxa weeya waa qaybta marka waxaaan israa'iil yani markaa laleeyi saa la leeyihi uma qurqursana iyagu waxay doonayaan alisraaiil lkubra wax la yidhaahdo waxay hawaysanayaan markaysa waxaan madiine inay qabsadaan bay doonayaan khaybar iyo madiine iyo dhulka markaysa marka inay qabsadaan bay doonayaan marka horena kutubtooda ay sheeganayaan ay gacmaha ku samaysteen ziyaadooyinka ay ku darsadeen gacmaha ay ku samaysteen iyagu waxa ugu qoran sida tulmuudkaoo kale ugu yaalla in waxa weeye arladoo dhan loo abuuray yuhuudda loo abuuray wax allo waxa maal yaallana yuhuud aawadeed in loo abuuray wax allo waxa dad adduunyada ku noolnaa yuhuud inay khudaam noqdaan oo u shaqeeyaan in loo abuuray marka yuhuud iyo dadka kale inay isaga dhigan yihiin sida dadkiiyo xooluhu isaga dhigan yihiin waxay aaminsan yihiin sida tulmuudkooda ku taalla inay xoolo kale ka dhigan yihiin dadku siday xoolaha uga fadilan yihiin oo kale yuhuuddu dadka kale inay uga fadilan tahay markaase waxay isweydiiyeen haddaa maxay isugu ekaadeen waxay isugu ekaadeen si aan markaysagaa loo colaadin oo loo dhibaatayn ayaa markaysagaa shakligiiyo muuqaalka yacni aan loo kala duwine bini'aadamnimada laysaga ekaysiiyey yacni marka israa'iilkubraa wax la yidhaahdo ayay hawaysanayaan lacanahum allah calayhim lacaayin ullahi almutataabicatu ilaa yowmi alqiyaama marka sidaas iyada ah ayay marka ahayd calaa kulli xaal arrinka ku saabsan waxa weeye in kollay dowlada aynay markaa hore u yeelan waa jirtaa yacni waayadii hore muluug hore waa jirtay oo waayadii hore dee markaysaa yani banu israa'iil ay ahaayeen atbaacu alambiyaa oo nebiyada raacayeen oo markaysaga mu'miniin ahaayeen oo muluuk iyo boqorro ay lahaayeen yani taa lagama hadlayo waxaa laga hadlaya markay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ka gaaloobeen ila markaysa marka waxa weeye quruuntaa badan inaanay wax dowlada yeelan casrigan ka hor yacni qarnigii waxa weeye yacni markaa labaatanaad ka hor wax dowlada ma yeelan ee waxay ahaayeen qaar aan dowlad lahayn iminkana dowladdoodani waxa weeye waa dowlad yacni markaa waxabli min annaas ayay ku joogtaa oo yacni markaa dowladaha markaa galbeedku maraykan iyo yurub yacni barbartaagnaanta ay awoodda la barbartaagan yihiin ayay markaysagaa ku joogtaa ee may joogteen taasaa markaysaa markaa ay ku sii riqriiqaysaa yacni laakiin haddii muslimiintu marka ay u noqdaan diinka iyo shareecada ay u noqdaan oo diinka ay qabsadaan oo ay markaysaga markaa diinka ku dhegaan oo ay sidaa kula jihaadaan islaamnimo qowmiyad aan lagula jihaadin qowmiyad carbeed oo lagula jihaadaa yacni waxba tari mayso islaamnimo lagula jihaadayo lagula dagaalamayo yacni waa jabayaan nebiguna waa sii sheegay calayhi salaatu wasalaam inay yuhuuddu jabi doonto yacni nebigu waa sii sheegay oo waxa weeye waa sii tilmaamay waxaanu ka mid tahay calaamaadka qiyaamada inay markaysaga yuhuudiyo markaa muslimiintu islayn doonaan yuhuudduna markaysaga ay jabi doonto yacni culammadu waxay yidhaahdeen yacni dagaalka uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam inay muslimiintu yuhuudda la dagaalami doonaan yacni dowladdan hadda loo sameeyey ee la soo ururiyey ee markaysa markaa yacni sidaa loo soo guray ee yuhuudda markaysaa caalamka meel walba laga soo guraayo ee marka la ysugu keenayo meeshan waxay tamhiid iyo gogoldhig u tahay yacni dagaalkii markaysa waxaa lala dagaalamaya muslimiinta ay dagaalamayeen ayay gogoldhig u tahay waayo sidii hore hadday ahaan lahaayeen dadka faraaruqsan oo markaysagaa dad kale ku hoos nool oo markaysaga ama ahlu dimaa ama markaysagaa gaalo ku hoos nool ama markaa muslimiin ku hoos nool oo markaysagaa kala ta faraaruqsan sidee baa loola dagaalamayaa dagaalka lala dagaalamaya wuxuu tilmaamayaa dee inay markaysaa markaa ururayaan oo ay markaysaa markaa yacni ciidan iyo hub iyo markaa ay yani markaa dagaalama yani ciidan dagaalama iyo hub inay markaa samaysanayaan oo ay ururayaan oo ay markaa dabeed markaa sidaas ay muslimiinta ula dagaalamayaan ilaa afraad markaysagaa kala daadsan oo aan markaysaa marka waxa weeye caa'ilaad markaysaga yani reerbe meel degan yahay oo magan cid isaga ah baa lala dagaalamaya markaysaa markaa yani dee ma aha marka waxay gogollig u tahay yani markaa dagaalkii lala dagaalamayay ayay gogolli u tahay wacdiga ilaahayna waa in lagu kalsoonaadaa inay markaa yahuudi jabi doonto taas yada waa in lagu kalsoonaadaa marka dariiqa laga guulaysanaya waa maxay waa in shareecada loo noqdo waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam idaa tabaayactum bilciina wa akhadtum adnaaba albaqar wa radiitum bizarci sallata allahu calaykum dullan laa yanzichu minkum xataa tarjicuu ilaa diinikum yacni haddaa iibka ciinada wax ku kala iibsataan oo aa ku raalli noqotaan markaysaa wa radiitum bizarci zarca aa ku raalli noqotaan iyo inaa markaa beeraha falataan wa adnaaba albaqar lo'da marka waxaa dabadeeda marka aa qabsataan oo dabada laankeeda ku dhegtaan wa taraktum aljihaada fii sabiili illah jihaadka ilaahay loo jihaadana aa ka tagtaan sallata allahu calaykum dullan laa yansichu minkum xataa tarjicuu ilaa diinikum ilaahay wuxuu idinku sallidayaa dulli aanu idinka siibayn ilaa diinkiinni au noqotaan marka xadiiska nebigu sala allahu aleyh wasalam waxa uu tilmaamayaa dulligu waxa uu ku imanaayo iyo waxa laga baxayo labadaba mid walba waa sheegaya ataslidu min allah salliditaanka gaalada yacni markaa lagu sallido muslimiinta oo ay xasuuqaan oo laayaan yacni waxa weye waa min allah ataslid min allah sallata allaahu calaykum dullan sabab baanu leeyihi ilahay baa dulliga idinku sallidaya muxuu idinku sallidayaa sababtii dulliga keensanaysaa la timaadeen oo maxay ah sharaa'icdii wax ka mida inaa ka tagteen oo adduunye ka daba dhacdeen oo waajibaadkii diinka kaga mashquusheen oo muxaramaadka la timaadeen waa damaarigta waajibaadka diinka laga tegaayo waxaa laga tusaaleeyey jihaadka waajibaadka jihaadka ka weyn haddii laga tagana inuu dullugu imanayo waa calaa sabiili awlaa walow jihaadka haba lala yimaadeen waxaa jira wax la yidhaahdo min baabi yani marka atanbiih biladna cala alaclaa ya shayga hooseeya ayaa lagu baraarujiyaa waxa ka daranna xukunka inuu uga awlaysan yahay marka haddii jihaadka tegista laga tegay dulliga sababaayo faraa'idda ka waaweyn ilaa arkaanta islaamkaee shantuba ka weyn jihaadkee haddii laga tagana inuu dulliga sababaayo waa cala sabiili awlaa walaxra haddamaarta yacni muxaramaadka waxaa laga tusaaleeyey bayca ciinada waa bayc markaa noocan waacda ribada ka mid oo khafi ah yacni khafaaga ay khafiga tahay daraaddeed waatay fuqahada qaarkood yidhaaheen waaba jaa'is oo ribo maaha aha madaahibta qaarkood waxay qabaan bayca ciinadu inuu bannaan yahy madaahibta qaarna waxay qabaan inay bannaanan ee xaaraan yahay marka waxaa laga tusaalaynayaa ciino maadaama la sheegay bayca alciina ribada cad haddii lala yimaadana inuu dulligu imanayo waa calaa sabiili awla adduunyada laga daba dhacaayo waxaa laga tusaaleeyey laba shay yacni lo in la raacdo la dhaqdo looduna waxa weeye ka mid tahay xoolaha markaysagaa nugulka ah ayay markaysagaa ka mid tahay ee weeye markaa biyaha badan iyo u baahan ayay ka mid tahay ee wakhti badan aan adkaysan karin iyo saraca markaysaga markaa waxa la beerto labada nooc baa laga tusaaliyey attakaalub cala adunya walishtiqaalu biha can ilfaraa'id baa laga tilmaamaya adduunyadii oo laga daba dhacay iyo faraaiddii oo lagaga mashquulay intaasi hadday dhacdo maxaa dhacaya sallata allaahu calaykum dullan allah baa dulla idinku sallidaaya waa sabab iyo musabab ya walow shaa allahu lasalladahum calaykum falaa qaataluukum hadduu allah dooni lahaa waa idinku sallidi lahaa markaasay idinla diriri lahaayeen halkaa waxaa looga jeeday laakiin ilaahay ma doonin inuu idinku sallido oo gaalada idinku diro oo deedna ay idinla diriraan ma doonin isagaa idinka baajiyey marka attasliitu min allah sabab baanu leeyi haddaba dulliga maxaa lagaa baxayaa suu nebigu u sheegay waxa markaa dulliga wuxuu ku imanaayo ayuu wuxuu sheegay waxa laga baxaya makhrajka ah waxa laga baxaya waa maxay ma yacnii awoodda iyo hubka iyo maadiga waxyaalaha maadigae gaaladu kasbadeen oo kale in la kasbado oo dhaqaale badan la yeesho hub badan la samaysto sinaacaad badan adduunyadii markaysa markaa yacni aad markaa waxa weeye loo hormaro ma taasaa waxa laga baxaya maya ta laga baxayaa taa maaha ta laga baxayo nabigaa sheegay calayhi salaatu wasalaam sallata allaahu calaykum dullan laa yansichu minkum xataa tarjicuu ilaa diinikum ilahay dulli buu idinku sallidayaa aanu idinka siibayn ilaa diinkiinna a u noqotaan noqoshada diinka loo noqdo baa dulliga laga baxaya waa imanaysaa marka waxa weeye yacni marka waxa weeye xagga diinku u wanaagsanaado yacni marka kasbashada markaysa markaa yani jaanibka kalena marka u wanaagsanaanayo oo xagga markaysa markaa yani eh, hubka iyo cududda iyo wax la midkii markaysaga ay wanaagsanaanayaan taasina waa imanaysaa waa imanaysaa hadda maaragta sharcigaaba laynagu amray dee in markaysa icdaadkii lala yimaado waa acidduu lahum ma statactum min quwa hadda maaragta tawakulkiina waa lala imanaya allah baa la tala saaranaya shareecadiina waa lagu camalfalayaa marka allah nasrigiisa waa keenaya nasrigana allah baa hayaa sallata allahu calaykum dullan laa yanzicu minkum xataa tarjicuu ilaa diinikum diinikum loogama jeedo siday dadka qaarkood ay mareen oo yidhaahdeen oo casrigan joogaa diinka waxaa looga jeedaa jihaadka oo jihaadkaa diin lagu magacaabay ee waxaa looga jeeda diin kullu diinka dhammaantii in loo noqdo ayaa loo jeedaa udkhuluu fi silmi kaafa yacni markaa diinkoo dhan ayaa laga tilmaamaya diinna waxa weeye waa ismi mudaafa oo macrifo loo idaafeeyey waxaana la yaqaanaa alismu almudaaf ila almacrifa yani wuxuu faa'iideeyaa cumuum buu faa'iideeyaa haddii isimka markaysaga loo idaafeeyo macrifo wuxuu faa'iideynayaa cumuum buu faa'iideynayaa diinkao dhan ayuu markaysaga ku dhacaya marka taasaa laga baxayaa waa dawada markaysa markaa laga baxaya marka in tansuru allaha yansurkum allah nasriga loo nusraynayo loo gargaarayo waa camalka shareecada lagu camal falaayo marka jihaad in lala yimaado keliya ma ahee yacni axkaamta shareecada qumanaanta lagu qumanaanayo lagu toosnaanayo shareecadii lagu camalfalayo iimaanka iyo camalka saalixaba lala imanaayo yacni markaa ayaa markaa eh, looga jeedaa jihaadkuna waa marka qayb ka mida markaas dhibaatada ummadda haysataa yacni aad iyo aad bay u badan tahay iyo ghaza waxaa ka jira iyo sida marka waxaa weeye gaajada iyo haraadka iyo dhibaatada iyo weliba markaa xasuuqa intaasoo dhamm isu yacnii aad iyo aad ayaa dhibaatadu badan tahay in la go'doomiyey oo la xasuuqaayo oo gaajo iyo haraadna loogu daray ayaa markaa xoo jirta markaasaa dad badani waxay u dhimanayaanba gaajo ayay u dhimanayaan caruuraha haraadka iyo gaajada haysata yacni dadka waxaweye qaar baa xanuunsanaya qaar baa dhibaataysan qaar baa waxaweye xanuunna leh qaar baan cuntadii ka sabri karayn markaasaa waxa weeye xasuuqii iyo waxyaalaha kale isu raacay ya muslimiintu inay marka waxa weeyaan eh, yacni u gurmadaan hadday wax kale u qaban waayeen bal haatan ducada iyo markaysa marka waxaan yani markaa yacni ceeshka yacni waxay u qaban karaan u qabtaan waa mid ku waajiba yacni waxa weeye ducadana loogu roonaado oo markaysaga loo duceeyo ducadu markaysaga waa nafci badan tahay allahna waxa weeye ducada waa ajiibaa in allah loo baryo oo loo duceeyo wixii lagu caawin karana lagu caawiyo aad iyo aad bay markaysaga taasi markaa muhim u tahay allah wuxuu inoo sheegayaa waxa loogu salliday yacni markaa dulliga cadhada ilaahayna ugu dhacday waxa u sababa laba shay inay aayadaha ilaahay ka gaaloobeen iyo inay nebiyadii laayeen qayb nebiyada ka miday dileen nimanka yuhuuddu haddamaargta nebiyalaynta nebiyada la laayaana nebi qura haddii la dilo ama dilkiisa la doono waa gaalnimo weeye marka waxay noqonaysaa min baabi cadfi alkhaasi cala alcaam shay gaara lagu cadfay shay caam ah oo kufriga juz ka mida weeye wa yaqtuluuna alambiyaa bigayri xaq nebi kastoo la dilo haddii la dilaba xaq xaqdaraa lagu dilaayo maxaa bikayri xaqin loo raaciyey ahlucilmigu waxay yidhaha ixtiraas loogama jeedo waxba lagu bixin maayo nebi yacni xaq lagu dilaa ma jire waxaa laga tilmaamaya iyaga laftoodu markay la imanayeen isumay qabin inay xaq samaynayaan way garanayeen inay xaq darro samaynayaan marka iyagoo isu qaba bikayri xaqin inay ku dilayaan bay dilayeen marka waxaa laynagu baraarujinaya iyaga laftoodu inay xaq ku dilayaan inayna isu qabin dalika bimaa casaw wa kaanuu yactaduun kufriga aayaadka ilaahay ka kufriyeen iyo nebiyalaintaba waxaa sababay cisyaankoodii hore iyo xadgudubkoodii baa sababay waxay culammadu ka qaataan yacni markaa macaasida iyo kabaa'irta caadaysadka la caadaystaa waxay sabab u tahay gaalnimada waatay culammadu yidhahdaan almacaasi bariidu lkufri macaasidu waa dhambaalkii gaalnimada ka soo horreeyey dhambaalkii gaalnimada ka soo horreeyey wey yaa hadduu qofku seeraha agtiisa daaqo oo xoolaha daajiyo wuxuu halis u yahay soo maaha markaysagaa seeraha marka dambe inay u dhacaan yaa kaaladii yarcaa xawla alxima yuushiku an yartaca fiih haddamaaragta marka waxa weeye yacni markaa seerihii gaalnimada iyo seerihii yacni kabaa'irta yaa yacni waa xerooyin kala sarreeya xerada sare haddii la galo xero waa sakaa'irtii midi waa kabaa'irtii midi waa kufrigii waxaa ugu khaasnimo badan xadiirat alkufri xerada gaalnimada hadduu qofku xerada markaa sare ee sakaa'irta uu yacni markaa caadaysto halisu wuxuu u yahay xerada kalena inuu u dhaco kabaa'irta dayrkaasuu la wareegaa kabaa'irtuu iska ilaaliyaa laakiin sakaa'irta siduu doonu ugu dabaashaa sidaa markuu u caadaysto marka dambe dalaq buu odhanaya ila tallaabaa ka xigtiin addamaarta kabaa'irta hadduu caadaysto oo xeradaa kabaa'irtu iska dhex dabaashaa xerada gaalnimadu iska ilaaliyaa gidaarkaasuu la wareegaa yaa siduu sidaa ula wareegayay halis wuxuu yahay marka dambe xaggana inuu dalaq yidhaahdo almacaasi bariidu alkufri dalika bima casaw wa kaanuu yactaduun allah waxauu yidhi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas kuntum waxaa ahaydeen yacni waa tihiin baa loo jeedaa horena waa u ahaydeen iminkana waa tihiin ama cilmigii ilaahay iyo ogaalkiisi baa sidaa ku ahaydeen oo sidaa inaad noqonaysaan ay qornayd yaa ummata muxamed ummaddii nebi muxamedey fii cilmi illaahi tacaala ilaahay cilmigiisii waxaa ku ahaydeen khayra ummatin ummata ugu khayrka badan loogama jeedo zamankii maadiga keliya ahaydeen lagama tilmaamaayo waxaa looga jeedaa yacni waa ahaydeen waana tihiin waana ahaanaysaan muraadka looga jeeda waa saas wa kaana allahu ghafuuran raxiima yacni allah wuxuu ahaaday mar walbana yahay ya ghafuuran raxiima wa kaana allaahu caliiman xakiima cabdullahi ibnu cabaas markii la weydiiyey xadiiska bukhaariga oo la yidhi waxa weeye wa kaana allahu samiican caliima wa kaana allahu samiican basiira yani waxa weeye maxaa looga jeedaa wa kaana allahu ghafuuran raxiima yani wuxuu idhi kaana walam yazal yacni ma aha marka beri buu sidaa ahaan jiray muraadku ma ahee waxaa laga tilmaamayaa kaana walam yazal waa ahaan jiray waa yahay waa ahaan doonaa weligiiba kama zuulin sidaa inuu yahay mar walba waa yahay yani zaman mucayana kuma gaar aha ya marka halkanna waa saas in lehe kuntum khayra ummatin waxaa looga jeedaa yacni markaa waa ahaydeen loogamana jeedo iminka iyo wakhtiga dambena ma ahaanaysaan muraadku ma ahee waxaa laga tilmaamayaa dawaam dawaam baa looga jeedaa yacni weligiinba saasaa ahaydeen tihiinna ahaanaysaanna muraadku saas weeye macnaha maadiga marka loo fasirayo fii cilmi illaahi waatay qadarayaan culamada qaarkood oo hadda mufasir ku marka maadinimada xaggeeduu eegay laakiin wejiga kale ka fiican kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas waxaa ahaydeen bimacnaa waxaad tihiin khayra ummatin hore waa u ahaydeen waana tihiinoo waana ahaanaysaane khayra ummatin ummadta ugu khayr badan ummaddaasoo ukhrijat la soo saaray udhirat la soo muujiyey linnaasi dadka loo soo muujiyey ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani ilmunkar culamada qaarkood waxay waa khabarun bacda alkhabari iyo khabar labaad weeye oo kaana ay leedahay waxaa ahaydeen khayra ummatin baa ahaydeen waxaa ahaydeen ta'muruuna bilmacruuf tafsiirkaa culamada qaar baa maray tafsiir labaad culamada qaar waxay mareen in marka waxa la yidhaahdo yacni waa markaa sabab ahaan baa laga tilmaamaya waa istiinaaf kaannahu in la yidhi maxay ku noqdeen khayra umma markaasaa la yidhi ta'muruuna bilmacruuf watanhawna cani lmunkar taamuruuna waxaa amraysaan bilmacruufi wanaagga amraysaan wa tanhawna waxaa reebaysaan cani ilmunkari munkarka xaggiisa dadka ka reebaysaan waa munkar oo dhan wa tu'minuuna waxaa rumaynaysaan billaahi allah baa rumaynaysaan walow aamana ahlulkitaabi lakaana khayran lahum walow aamana hadday rumayn lahaayeen ahlulkitaabi ahlukitaabku hadday rumayn lahaayeen lakaana wuxuu ahaan lahaa huwa iimaanku aliimaanu iimaanku wuxuu ahaan lahaa khayran lahum kaanada isimkeedu wuxuu noqonayaa damiir qarsoonoo huwa ah huwadaasi waxay u noqonaysaa aliimaan bay unoqonaysaa waa aliimaanka loo celinaayo ee marjica ah xaggee lagu soo sheegay waxaa lagu soo sheegay ficilkaa lagu soo sheegay aamana ah oo see loogu sheegay ficilkaa masder koobsanaya macno masder baa ku jira icdiluu huwa aqrabu litaqwa icdiluu caddaalad sameeya huwa cadligu cadligu mee cadligu wuxuu ku jiraa fii dimni alficli buu ku jiraa waayo ficilku muxuu faa'iideeyaa ficilku wuxuu faa'iidaynayaa macnaha masdarka ayuu faa'iidaynayaa iyo marka axad alasminati ahalaasa wakhtiyada saddexda a ah mid ka mida ayuu faa'iidaynaya walficlu maa dalla calaa zamaani wa masdarin dalaalata iqtiraani ibnu mucti alfiyadiisa waa ka odhanaaya ficil waxaa la yidhaahdaa maa dalla calaa zamaani waxii wakhti ku tusiya axad alasminati alaaa saddexda waqti mid ka mid a kii maadiga ahaa iyo kii xaalka ahaa iyo kii mustaqbalka ahaa ya wa masdarin dalaalata iqtira iyo masder macno masder iyo waqti buu ku tusinaya marka xada ku lamaan yani biaxad alasminati alaaa ayuu ku tusiyaa ficilku marka aamana waxa ku guda jiro dimnigiisa macnihii masderko iimaanka ah iimaankaa dimni ahaan ugu jiraa loo celinaya damiirka idaa nuhiya safiihu jara ilayhi wa khaalafa wasafiihu ilaa khilaafi baa shaacirku yidhi waa shaahid wuxuu yidhi marka waxaa weeye yani idaa nuhiya safiihu jaraa ilayhi haddii safiiha laga reebo xumaanta oo laga reebo jaraa ilayhi waa u cararaa ilayhdu xaggee u noqon ila safahi safahay u noqon safahu waxay ku jirtaa yani markaa safiiha la soo sheegay hadda markaa ayaa koobsanaya halkanna ficilkaa koobsanay waayahay lakaana wuxuu ahaan lahaa huwa iimaanku aliimaanu iimaanku khayran lahu mid khayr ule buu ahaan lahaa yacnii khilaafkiisoo iimaanka inay ka tagaan wax khayra innaba uma leh marka maxaynu fasiray mujarad lwasfi ya mid khayr u leh ayuu ahaan lahaa minhum almu'minuun waxaa ka mid ahaaday yacnii ahlu kitaabkii mu'miniin baa ka mid ahaaday ka cabdulaahi bni salaam sida cabdulaahi bni salaam oo kale radia allaahu canhu wa asxaabii iyo asxaabtiisa sallaam odhan maysidoo laam kashadi mayside wuxuu noqonayaa markaysaa mukhafaf buu noqonayaa ka cabdulaahi bni salaam sallaam maaha waa saxaabi ka mida ah saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam wuxuu ka mid ahaan jiray culammadii yuhuudda ayuu ka mid ahaan jiray dabeedna wuu islaamay markuu islaamo nebiga calayhi salaatu wasalaam uu rumeeyey ayuu wuxuu ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa rasuula allah nimanka yuhuuddu waa qowmun buhtun dad been abuur badan weeye oo masabid badan markay islaamnimadayda maqlaan way icaayayaan awalba naf ma lahayna khayr ma lahayna shariir buu ahaa iyo sidan buu ahaa iyo kan buu ahaa bay odhanayaan bal weydii marka waxa intayna islaamnimadayda maqal sidaan dhexdooda ku ahaa weydii markaasaa nabigu su'aalay calayhi salaatu wasalaam nimanka yuhuuddo wuxuu ku yidhi xadiiska bukhaarigu ku sugan yahy nimanka yuhuudduu nabigu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam oo uu yidhi cabdullahi bnu salaam siduu dhexdiinna ku yahay markaasee huwa khayruna wabnu khayrina waa ka noogu khayr badan waa kii noogu khayrka badnaa baa dhalay waa sayidkayagii sayidkayagii baa dhalay ka warrama hadduu islaamo markaase acaadahu allah ilaahay baa ka badbaadiyey ama ilahay ha ka badbaadiyo hmm markaasaa cabdulahi ibnu salaam intuu ku soo baxay buu wuxuu yidhi hortooda ka ashahatay ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulu ullah isla meeshii iyagoo taagan ayay waxa yidhahen huwa sharuna wabnu sharina waa ka noogu sharka badan kii noogu sharka badnaana dhalay ka cabdulahi ibni salaam radia allahu canhu wa asxaabih wa akaruhum alfaasiquun badankoodu faasiqiin weeye oo qaar daacada ilaahay ka baxay oo gaala'a ah weeye alkaafiruuna gaala ah fisqiga dhammayska tiraa baa loo jeedaa lan yaduruukum idin dhibi maayaan ay ilyahuudu yahuuddu yani waa damiirka ayaa markaa yani markaa uu fasiraya cidduu u noqonaya inay yahuud tahay yaa macshar almuslimiina ururkii muslimiintow bishayin waxba idinku dhibi maayaan ilaa adan yacni dhib yar mooyaane wax kale idinku dhibi maayaanoo bilisaani carabka ay idinku dhibaan oo min sabin cay ah wa waciidin iyo hanjabaad ah idin goodiyaanu idin hanjabaan hmm. marka adaaga waxaa khafiifkaa ah baa la yidhaahdaa waa canjarafaynta iyo cayda iyo yani markaa taas wey taasaa la yidhaahdaa adaa la yidhahdaa waatii xadiiska ay ku soo aroortay yani marka xadiisulqudsiga ahaa yani lan tabluguu durii fatuduruunii ya ilahay wax darara lama gaadhsiinaayo haddana waxaa soo aroortay yu'diini ibnu aadam iidaagiiyo dararkii baa kala duwan iidaagu waa waxa khafiifkaa waa cayd iyo aflagaadada oo kale wey haddamaarta laakiin dararku waa maxay waa dhibaato weynoo marka cid la gaadhsiiyo ayaa laga tilmaamaya marka adaagu waxaa khafiifka cayda ah wa in yuqaatiluukum hadday idinla dagaalamaan yuwalluukum waxay idiin jeedinayaan aladbaara dhabarrada ama dabooyinka idiin jeedinayaan munhazimiina xaalay markaa jabeen hmm, way cararayaan uma laa yunsaruun intaa dabadeed loo gargaari maayo calaykum yani iyaga looma gargaarayo loo hiilin maayo nasriga lama siinaayo iyaga oo qaar idinka libaysanayo oo nasrigii helaya ma noqonayaan bal lakum annasru calayhim yacnii idinka ayuu idiin sugnaaday nasrigu iyo guushu idiin sugnaatay ayaga ka gulaysanaysaan waa haddii la quman yaho shareecada lagu toosan yahay marka uma laa yunsaruun yuwalluukum aladbaar laguma cadfin haddii lagu cadfi lahaa waa la jasmin lahaa uma laa yunsaru baa la odhan lahaa hadda maarata laakiin waxay tahay musta'naf weeyi waa jumla marka waxawan cusub marka weeye oo marka waxaa la bilaabanayo oo dee haddii lagu cadfi lahaa waxay noqonaysaa hadday idinla diriraan looma gargaarayo laakiin maxaa marka ay noqonaysaa hadda macno cusub markay tahay oo la bilaabanayo waxay noqonaysaa xaal laba loo gargaari maayo xaala idinla diriraan iyo xaalan idinla diririn marnaba loo gargaari maayo fii kulli xaalin duribat calayhim dillatu aynamaa uqifuu duribat waxaa laga yeelay calayhim iyaga korkooda adillatu xaala dulliyaa laga yeelay aynamaa suqifuu meel kastoo laga helaba xaysumaa wujiduu meel kastoo laga helaba falaa ciza lahum wax cizii uma sugnaan yacni halabe iyo sharafi uma sugnaan walaa ctisaam yani markaa uma sugnaan yani markaa qabsasho ay cid qabsadaanna uma sugnaan ilaa kaa'iniina bixablin min allah yani inay ahaadaan xaalay ahaadaan mooyaane yani markaa qaar qabsanaya yani markaa ku sugnaanaya xadhig ilaahay yani qabsanaya culamada qaar waxay ka cabireen walaa naajaata lahu min alqatli yacni nabadgelyo dulliga markaysaa markaa ku daa'imaya waxaa laga tilmaamayaa inay jabayaan oo la laynayo oo laga gacan sarraynaayo marka wax badbaado ayo aya uma sugnaan ilaa bixablin min allaahi xaal axwaasha ka mida ilaa mutamasikiina kaa'iniinuu ka cabiraye xawaashidu waxay sheegeen muctasimiina ama mutamasikiina in laga cabbiraa inay ka fiican tahay laakiin isagu maadaama lactisaama uu hormariyey ayuu kaa'iniina ta dambe yidhi laa najaata lahum wax nabadgelyo uma sugnaan xaal axwaasha ka mida ilaa muctasimiina ama mutamasikiina xaalay qabsanayaan mooyaane bixablin xadhig ay qabsanayaan xadhiggaasoo min allaahi xagga allah ka ahaaday waa iimaanka inay iimaan la yimaadaan oo islaamaan wa xablin min annaasi wowgani waa bimacnaa aw oo waxaa looga jeedaa inay wax kale ku badbaadi maayaan inay islaamaan oo iimaan la yimaadaan ama inay markaa bixablin min annaasi oo marka ay ku sugnaadaan oo markaysaga ay ahludimmo ahaadaan oo cahdi ku joogaan iyo dimmo ay ku joogaan ama iimaanka ama ammaanka labada midun bay ku joogayaan wax kaley ku badbaadayaan ma jirto wa xablin min annaasi aw xablin min annaasi wawgu waa bimacnaa waawgu waa bimacnaa aw weeyi eh, ama xadhig xagga dadka ka ahaaday inay haystaan mooyaane si kale ku badbaadi maayaan dadkana waxaa loo jeeda almu'miniina mu'miniinta culamada qaarkoodna way ka waasiciyeenoo waxay yidhaahdeen ama mu'miniintay noqonayaan ama gaalada inay yacni nasaaradoo kale magan u yihiin bay noqonayaan wa xablin min annaasi bay geliyeen taana wa huwa cahduhum ilayhim bilamaan waa lagula ballamo ammaan in la siinaayo calaa adaa'i ljizyati gibirka inay bixiyaan oo jizyada bixiyaan ammaanka lagu siinaayo ay laa cismata lahum hayru dalik yacni markaa badbaado aan taa ahayn markaysaga ma laha cismada iyo ictisaamka waxaa laga tilmaamaya un badbaadada looga jeedaa wabaa'u waa noqdeen ay rajacuu waa noqdeen biqadabin cadho xaalay ku dheehan yihiin bay noqdeen min allaahi xagga allah ka ahaatay cadhadaasoo kaa'inin min allaahi xagga allah ka ahaatay waduribat calayhim almaskana korkooda waxaa laga yeelay miskiinnimo waxaa looga jeedaa faqri ayaa laga yeelay oo qalbigay caydh ka yihiin hmm. qalbiga ayay caydh ka yihiin dalika biannahum daalika madkuurka la soo sheego cadho ilaahay inay la noqdeen dullina korkooda laga yeelay iyo faqri laga yeelay biannahum bisababi annahum kaanuu waxay ku dhacday sababta inay ahaadeen yakfuruuna qaar ka gaaloobaya ay ahaadeen biaayaatiillaahi aayadaha ilaahay qaar ka gaaloobaya ay ahaadeen wayaqtuluuna alambiyaa ayaa nebiyada qaar laynaya inay ahaadeen bihayri xaqin waxay nebiyada laynayeen yani markaa bihayri xaqin xaal ay xaqdarro yuhuuddu ku dheehan yihiin ayay nebiyada ilaahay laynayeen yacni markay laynayaan lafteeda way garanayeen xaqdarro inay ku laynayaan nebiyada way garanayeen inay xaqdarro ku laynayaan way garanayeen daalika madkuurkaa la soo sheegay oo ah markaa aayaadka ilaahay inay ka gaaloobeen nebiyadana laayeen mufasirku isagu wuxuu uhi waa ta'kiid ta'kiidku wuxuu noqonayaa isla waxa weeye labada markaa sababtan iyo sababtan baa isku mid ah oo cisyaankiiyo ictidaaga iyo gaalowga iyo nebiyolaynta isla midkii ah oo cisyaanka ugu weyni waa dee waxa weeye waa kufrigae gaalnimada iyo nebiyolaynta xadgudubka ugu weynna waa kaas marka waxa weeye shaygunbaa laba goor lasoo sheegayoo yacni marka labada goor waxaa loo sheegaya tawkiid la adkaynayo laakiin sidaa waxaa ka fiican in la yidhaahdo maye waa cillo iyo cillatlcilla waa sabab iyo sabab sababteed saasaa ka fiican oo yani tan dambe waa cillatlcilla yani markaa taasaa ka fiican oo in laha daalika tan dambe oo markaa ah nebiyada inay laayaan iyo aayaadka ilahay inay ka kufriyaan bimaa casaw waxay ku dhacday bisababi cisyaanihim cisyaankoodii aawadii ay caasiyeen amrallaahi amarka ilaahay ay caasiyeen wa kaanuu yactaduuna iyo ahaanshoodii ay ahaadeen qaar xadgudbaaya yatajaawazuuna alxalaala ila alxaraami xalaasha qaar ka tallaabayo xaaraanta u tallaabaya ay ahaadeen wejigaa in laha waa cilatulcilana xawaashidu waa sheegeen oo markaysaga xaashiyada saawiga iyo xaashiyada jamalka labaduba waa sheegeen waxaanu markaa xaashiyada jamalku aljamal saaxibuxaashiya futuuaadka saaxibufutuuxaat wuxuu ka soo naqliyey shiikhiisii kasoo naqliyey inuu markaa yidhi alwlaa waa in la yidhahdo waa cilat lcila aan takiid la odhan saasuu shiikhiisa ka soo raray waa siduu marka arjaxayo waa sida adharka ah allah waxa uu yidhi laysuu sawaa'a laysuu may nin ahlu kitaabku sawaa'an ay mustawiina qaar siman ma aha oo xumaanta kama sinna oo damiirka waawga loo celiyo ahlu kitaabkii loo celiyo weji labaad laysuu may ahaanin gaalada iyo muslimiintu ama ahlu kitaabka iyo muslimiintu sawaa'an qaar siman ma aha wejigaana culammada qaar baa maray laakiin badanku sida horay mareen laysuu sawaa'a laba kordhiga marka laysugu taagayo hamsada waxaa laysugu taagayaa alif ya xuruufta dhammaantood hadduu laba kordhiga yahay alif baa laysugu taagaa marka laga reebo taa'ulmarbuuta ta'da taa'ulmarbuuta la yidhaahdo waa tadan markaysa markaa yani xidhan yani ta'daa yaryada ha baa laysugu taagaa ila an tattaquu minhum tuqaah laakiin xuruufta kale xakiima tawaaba caliima sawaa'a marka tan baa xoogaa dadka qaar ka qarsoono waxaa laga yaabaa inay laysuu sawaa'i yidhaahdaan markay isku taagayaan waana halad sax maaha waxaa laysugu taagayaa bilalifi laysuu sawaa'a ma aha markaysagaa qaar siman ma aha ahlu kitaabkuma sinna min ahli lkitaabi ummatun qaa'imatun min ahli lkitaabi ahlu kitaabka waxaa ka mid ahaaday ummatun ummad baa ka mid ahaatay ummaddaasoo yacni koox baa ka mid ahaatay kooxdaasoo qaa'imatun ay mustaqiimatun toosan qaa'ima waxaa loo jeeda mustaqiima yatluuna aayaati illaahi aanaa'a alleyl ummaddaasoo yatluuna akhrinaysa aad sifo labaad ka dhigto ama xaal aad ka dhigto ummatun qaa'imatun ummaddaas oo yatluuna akhrinaya aayaatillaahi aayadaha ilaahay akhrinaya waxay aayadaha ilaahay akhrinayaan aanaa alleyli saacada habeenkii bay akhrinayaan aayaadka ilaahay waxay aayaadka ilaahay akhrinayaan wahum yasjuduuna walxaal hum yagu yasjuduuna ay sujuudayaan bimacnaa ay tukanayaan min baabi itlaaqi ljuzi wa iraadati ilkulli ama sujuudda sideeda loo daayoo la yidhaahdo iyaga shareecadooday ku bannaayeen sujuudda qur'aan in lagu akhriyo marka yasjuduuna in la yidhaahdo wejiga kale ay yusalluuna xaalay tukanayaan bay qur'aanka akhrinayeen sujuuddaa la itlaaqay laakiin salaaddaa loo jeedaa ila sujuudda qur'aan laguma akhriye yu'minuuna billaahi yu'minuuna waxay rumaynayaan billaahi allah bay rumaynayaan walyowmi alaakhiri maalinta dambe ee qiyaamaday rumaynayaan waya'muruuna waxay amrayaan bilmacruufi nasakh inaad ku waddo markaysaga markaa sifo ka dhigto ama xaal ka dhigtaa kuu bannaan istinaaf inaad ka dhigtaana kuu bannaan waya'muruuna waxay amrayaan bilmacruufi wanaagay amrayaan wayanhawna waxay reebayaan canilmunkari munkarka xaggiisay dadka u diidayaan oo ka reebayaan wayusaaricuuna waxay u dheeraynayaan filkhayraati khayraadkay u dheeraynayaan wa ulaa'ika kuwaasi min alsaalixiina kuwoon wanaagsan bay ka mid ahaadeen wamaa yafcaluu wax kastay sameeyaanu min khayrin khayra falan yukfaruuh yacnii lagama markaa qadinayo lagama xirmaaninayo mid la seejinayo laga qadinaya ma aha kufri baa la itlaaqay xirmaan baana loo jeedaayo macna alxirmaan baa la tadmiiniyey sidaas aawadeed baa labada mafcuul ay u qaadanaysaa ila mafcuulkii hore wuxuu noqday mafcuulkii hore naa'ib faacil buu noqday oo waa waawu damiirka oo ficilkaa muhayaru siiqa ah mafcuulkii labaadna haada weeye marka falan yukfaruuhu ay falan yuxramuu sawaabahu falan yuxramuuhu ay falan yuxramuu sawaabahu lagama qadinayo lama seejinaayo lama waasiinaayo yacni sawaabkiisa iyo ajarkiisa khayrka wallahu allah caliimun waa miduu cilmi badan bilmuttaqiina kuwa ilaahay ka baqanaya waa miduu cilmi badan ina aladiina kuwii kafaruu gaaloobay lan tughniya canhum yaga xaggooda kama daafacayso kama anfacayso amwaaluhum xoolahoodu waxba ka daafici maayaan ama waxba kama anfacayaan waxba kama tarayaan walaa awlaaduhum ubadkooduna waxba kama tarayaan oo kama daafacayaan min allaahi xagga allah kama daafacayaan shayan waxbaba cadaabka ilaahay waxay uga tarayaan oo ka daafacayaan ma jirto wa ulaa'ika kuwaasi asxaabu naari naarta asxaabteeda weeye hum yagu fiiha naarta gudaheeda ay khaaliduuna ku waarayaan yacni fiiha waxay ku tacalluqdaa khaaliduunay ku tacalluqdaa halkaa hainoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuubu ilayk